alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu joognaa aayadda labiyo tobnaad ee min suurati nisa laqbadii koowaad waa marnay aayadduna laba mawduuc bay ka warramaysaa xagga axkaamta miiraaska marka laga hadlaayo laba mawduuco waaweyn mid waxay ku saabsan tahay al aswaaj wasawjaat yacnii ragga iyo dumarka isqaba haddii midkood dhinto ka kale dhaxalka waxa uu uga helaayo mid waa taas weeye waxaana loo kala qaaday saynu sheegnayba mar markaa zawjadu ay ubad leedahay iyo mar aynay ubad lahayn haddayna ubad lahayn ninku dhaxalkeeda wuxuu ka helayaa nus buu ka helayaa kala badhow badh buu maalkeeda yeelanaya waa haddii ubad aynay lahayn ama isaga ha u dhasho ama cid kale ha u dhasho haddii ubad ay leedahayna wuxuu helayaa rubuc buu helayaa afar meeloodoo meel ahaan buu helayaa xaggaasi waa xagga marka aswaajta ama ragga dumarka qaba marka ooriyahoodu ama dumarkoodu ay dhintaan dumarka laftooda dhaxalki iyaguna waxay helayaan marka raggooda ka dhintay ay ubad leeyihiin ama yaga ha ka dhalaan ama cid kaleba ha ka dhalaane waxay helayaan yacni markaa humun bay helayaan siddeed meeladow meel bay helayaan hadday ubad ka tageen raggoodu haddii wax ubada aynay ka tegin oo wax ubada aynay lahayn minhunna aw min hayrihinna markaana waxay yeelanayaan rubuc bay yeelanayaan zawjaadku farqina ma kala laha inay mid qura tahay iyo inay markaa dhowr yihiin hadday mid tahay hadday laba tahay hadday saddex tahay hadday afar tahay afar dumara uu qabay sumunkaasunbay qaybsanayaan hadday tacadudaan hadday keligeed tahayna yada ayaa qaadanaysa marna sumun marna rubuc ayay markaa qaadanaysaa <clears throat> labada xaaladood xaaladday markaa raggu ubad lahaayeen iyo xaaladdaynay lahayn yacni marna waxa weeye haddayna ubad lahayn rubuc bay markaa qaadanayaan hadday mid tahayna qaadanaysaa hadday dhowr yihiinna qaybsanayaan haddii ubad aynay lahayn raggu haddii ubad marka ay ka tagaanna sumunkaasun bay markaa qaybsanayaanoo ama mid keliya hadday tahayna ay qaadanaysaa hadday tacadudaanna ay qaybsanayaan mawduuca kale wuxuu ku saabsan yahay kalaalada khaas ahaanna waxaa laga warramayaa walaalihii xagga hooyada ahaa ee xagga hooyada ka walaaloobeen meydka dhaxalkoodii walaalaha xagga hooyada alakhawaatu lium ama min um dhaxalkoodu faralunbay wax ku dhaxlaan faral ayay wax ku dhaxlaan marka haddii aan la xijaabin dhaxalkaasay yeelanayaan dhaxalkaas ayay markaa yeelanayaanoo wa in kaana rajulun yuurasu kalaalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli waaxidin minhum asudus yacnii waxyaalaha markaa ay leeyihiinna waxaa ka mida midkoodu sudus buu wax ku dhaxlayaa hallixaad lix meelodow meel ahaan haddii markaa ay tacadudaanna sulus bay qaybsanayaan ulus saddex meelodow meel ahaan bay qaybsanayaan marka waxaa xijaabaya yacni waxa weeye asal markaa lab farac waarisina waa xijaabayaan haddii marka aan la xijaabin dhaxalkoodu waa sidaas faralimayna wax ku dhaxlayaan hadday tacadudaan suluskay qaybsanayaan fa in kaanuu aksara min daalika waxaa ku sugan in labkooda iyo dhadigoodu walaalaha xagga hooyada ah inay markaa isla eg yihiin oo mar walba suduska wax ku dhexlayaan hadday tacadudaanna si isku mida inay u qaybsanayaan fain kaanuu aksara min dalika fahum shurakaa'u fi hulus culammadu waxay ka qaateen fahum shurakaa'u fi hulus iyo marka hore lasoo sheegay walahu akhun aw ukhtun falikulli waaxidin minhuma asudus inay waxaweeye markaa siman yihiin oo si isku mida ay u qaybsanayaan lidakari midlu xadil unsayayn aynay waxba ku qaybsanayn oo bimacnaa saddex walaalaa hadday yihiinoo xagga hooyo kala walaaloobay meydka ama afar ay yihiin lab iyo dhadig isugu jiraan yacni markaa suluskoodii waxay u qaybsanayaan si isku mida ayaa loogu qaybinayaa qoriqori bay u qaadanayaan labka iyo dhadigu yacni markaa dhammaantood ay u qaadanayaan walaalaha xagga hooyada waxyaalaha qaarkood ay ku khilaafsan yihiin dhaxalka kale ayaa jira waxaa la yaqaanaa yacni ciddii waasido ku soo dhowaataa waasidadaasi markay joogto way xijaabtaa laakiin yagu ma aha iyagoo hooyadii ku soo dhowaaday oo hooyadii meydka markaysa waxay ugu soo dhowaadeen ay hooyada tahay ayaan haddana hooyadii xijaabayn oo ay la dhaxlayaan waxyaalaha kale ay kaga duwan yihiin waxaa ka mid a ah, lidakari mislu xadil unsayayn iyagu markaa kuma dareerayso ee si isku mid ay u qaybsanayaan labkooda iyo dhadigoodu taasna waxaweye iyaduna waa ku sugan tahay yacni waxa weeye walaalaha kale yacni tacsiib wax waa ku dhaxlaan laakiin iyagu tacsiib waxba kuma dhaxlaan ee faralunbay wax ku dhaxlaan marka walaalahani waxay ku saabsan yihiin xaggii hooyada sidaas aawadeed baa qira ahaan la akhriyey shaadda ah walahu akhun aw ukhtun min ummin ama min alummi yacni la akhriyey siduu markaa mufasirkuba inuu sheegi doono amaa walaalaha xagga aabbe ama isku aabbiya isku hooye la yahay ama isku aabbe keliya la yahay aayadda suuradda ugu dambaysa ayaynu iyada ugu tegi doonnaa aynu ku arki doonaa axkaamta miiraaska markaa laga hadlaayo waxa markaa dhaxalku ku imanaya marka deynta laga bixiyo deyntu hadday xoolahaba maashayso wada istiqraaqdo waxba aynay soo hadhin waa laga gudayaa markaysaa markaa meydkii waa laga gudaya waa laga bixinayaa lama odhanaayo yacni waxaa loo reebo warasad iyo wax la mida la odhan maayo yacni wixii ka soo baaqigarooba ayay noqonaysaa marka hadday waxba ka soo hari waayaan yacni um, xoolihii oo dhanba ay wada gaadhayso aan waxba aynay soo reebayn deyntu waa laga bixinayaa deynta ayaa muqadam ah deyntaa marka laga bixiyo dabadeed waxay imanaysaa wasiyadii baa imanaysaa dardaarankii dardaarankana qadarka meydku dardaarmi karaa waa sulus xoolihiisa yacnii marka deynta laga bixiyo baaqiga soo hadhay saddex meelood marka loo qaybiyo meel ahaan dalool saddex dalool oo dalool ayuunbuu markaa dardaarmi karaa ama wax ka yar waxaana ku soo axaadiis baa ku soo sida xadiiskii tilmaamaya athulusu wathulusu kasiir markii sacd ibnu abi waqaas uu yidhi inan keliya ay dhaxlayse xoolahayga maxaan ku sameeyaa kala badhow badh xoolahayga ma baxsadaa dabeedna markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam taa kuma waafaqin markii dambe wuxuu yidhi markaysaga sulus ma baxsadaa halkaasuu soo gaadhsiiyey laakiin markii hore xoolihiisa markaa intaa in ka badan xataa nisfigaba wax ka badan inuu baxsado ayuu markii hore ku hamiyey oo doono nebiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam markaa nebigu suluskii waa u oggolaaday laakiin wuxuu raaciyey wa wathulusu kasiir saddex daloolow dalool way fara badan tahay saas aawadeed waa taa ibnu cabaas uu yihi low anna annaasa qaduu min athulusi ila arubuc waxaan jeclaan lahaa inay dadku markaa ka soo yacni markaa leexiyaan ama ka soo indhalaabtaan suluska oo xagga markaa rubuca ay marka u kacaan oo afar meeladoo meel ahaan waxay markaa ku dardaarmayaan ay ka dhigaan waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi wathulusu kasiir huludku waa fara badan yahay ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi cabdulahi ibnu cabaas baa sidaa odhanaaya xadiis kale waxaa ku soo arooray in allaha tasadaqa calaykum ah, hulusa amwaalikum cinda wafaatikum ziyaadatan fii xasanaatikum xadiis markaa sunanka qaarkood ay soo wariyeen oo culamada qaar ay taxsiiniyeen wuxuu tilmaamayaa allah wuxuu idinku sadaqadaystay xoolihiinna saddex dalool daloolow dalool ahaan buu idinku sadaqadaystay markaad dhimanaysaan si ay xasanaadkiinna u kordhiso oo ay u siyaadiso yacni markaa saasaa xadiiskaasina tii bimacnaa waa inta laydiin fasaxay inaad ku dardaarmi kartaan oo odhan kartaan waxaa lagu bixiyo khayrka ama ciddaa ha la siiyo ama wax la mida yacni taas ayaa laga tilmaamaya tabarruc caynkaasa qadarkaasaa markaa la banneeyey wixii intaa ka badan oo suluska ka badani waxay noqonaysaa mudaaray noqonaysaa aayaddana waxaa ku sugan min bacdi wasiyatin yuusaa biha aw daynin hayra mudaar umana dhacayso hayra mudaarin xagga dayntii xagga wasiyaday u dhacaysaa xagga dardaaranka ayay u dhacaysaa marka dardaarankii suluska ka badani wuxuu noqonayaa kii markaa wax dhibayay ayuu noqonayaa ee aan la ogolayn ayuu markaa noqonayaa cidda loo dardaarmayaana waa inay tahay cid aan waraso ahayn in allaha qad actaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaarisin sida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ilaahay waa siiyey cid kastoo xaqu saaxiiba xaqiisa ayuu siiyey marka wax dardaarana oo u sugan qof wax dhaxlaya ma jiro yacnii qof wax dhaxlaya looma dardaarmi karo dardaaran ma laha yacni nasiibkiisii waa loo cayimay waa loo sheegay yacni saas yadaa weeye waxaa lagu dardaarmayaa waa inay noqotaa wax daaca ah hadduu markaa yidhaahdo macaasiha lagu bixiyo waxay noqonaysaa midaan markaa fulayn bay noqonaysaa oo markaa yacni e, buraysa ayay noqonaysaa waana dembi markaysaga loo weecday noqonaysaa la fulin maayo waxaa lagu bixinayaa waa inay tahay wax markaa taaco ama khayra markaysaga waa inay tahay ama cid markaa sadaqa loo siinaayo ama markaysaga wax khayr oo kale lagu bixinayo noocaas waa inay tahay qaala allahu tacaala walakum nisu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahunna walad walakum waxaa idiin sugnaaday nisu maa kii barhkii baa idiin sugnaaday taraka uu ka tegey ay tarakahu caa'idku wuxuu noqonayaa damiirka markaa xadfan buu noqonayaa la qadaraayo aswaajukum dumarkiinnu ay ka tageen yacnii ragga iyo dumarka mid walba zawj baa la yidhaahdaa aswaajna waa lagu jamciyaa zawjaatun in la yidhaahdo qur'aanka marnaba kuma iman zawjatun iyo zawjaatun kuma iman marka aswaajta waxaa loo jeedaa marna waxay u soo aroortaa iyadoo ragga looga jeedo marna waxay u soo aroortaa iyadoo dumarka looga jeedo walakum waxaa idiin sugnaaday raggii dumarka qabayow nisfu maa ay nisfu ladii kii barhkii baa idiin sugnaaday taraka ay tarakahu ay ka tageen aswaajukum dumarkiinnu ay ka tageen dumarkii aa qabteen markay iyagu dhintaan in lam yakun lahunna walad haddaan wax ubadi u sugnayn oo ubada aynay dhalin wax ubada aynay lahayn minkum aw min hayrikum ubadkaasi markaa mid xaggiinna ka ahaado idinka idiin dhaleen ha ahaadaan ama cid kale qaar xaggooda ka ahaaday oo cid kale ay u dhaleen ha ahaadaane haddii wax ubadaba aynay lahayn lab dhadig toonna yacni markaa mid badan iyo mid yar toonna haddii aynay markaa lahayn falakum nisu maa taraka aswaajukum xoolihii ay ka tageen kala badhow badh ayaa ragow yeelanaysaan waxaana loo jeedaa jamacan labadaba la jamcinayo lakum iyo aswaajukum waxaa looga jeedaa cala tawsiic yacni nin kasta oo ooridiisu ay dhimato xoolaheeda kala badhow bar inuu yeelanaayo marka aynay ubad lahayn marka waxay noqonaysaa jamaca jamaca la qaabilsiiye wuxuu u dhacayaa marka cala tawsiic fardi fardi markaysagaa in loogu wasacaayo oo markaa nin kasta oo haweenaydiisu ay dhimato ubadna aynay ka tegin xoolaheeda kala badhow ayuu yeelanayaa fain kaana lahunna waladun fain kaana lahunna hadday u sugnaadeen dumarka dumarka dhintay waladun wax ubadi hadday u sugnaadeen labiyo dhadigkay doonaan ha noqdaane falakum arubucu idinka waxaa idiin sugnaaday ragow raggii dumarkaa qabayow arubucu rubuc baa idiin sugnaaday yacnii afar meelood marka xoolahooda loo qaybiyo meel ahaan mimaa tarakna xaalu rubucaasi ahaaday kaa'ina mimaa tarakna mid ka ahaaday ama ka mid ah wixii dumarkaasi ay ka tageen ay taraknahu min bacdi wasiyatin yuusiina biha aw dayn tawriisu man dukira eh, bima dukira kaa la soo sheegay dhaxalsiinta sidaa lagu dhaxalsiinayaa xaasilu min bacdi wasiyatin wuxuu dhacayaa xasilayaa min bacdi tanfiidi wasiyatin dardaaran marka la fuliyo dabadeed dardaarankaasoo yuusiina bihaa dumarku ay ku dardaarmeen aw daynin aw qadaa'i daynin biha ama daynkii markii laga gudo dabadeed waxaa loo jeedaa labadaba marka la fuliyo dabadeed ayaa markaa yacni rubaca iyo markaa nisfigaba laga saarayaa oo intaas marka waxa weye la siinaya rubaca iyo nisfigana waxaa loo eegayaa waxa ka soo hadhay yacni markaa daynta ka soo hadhay ayaa markaa la eegaya wa ulxiqa bilwaladi fii dalika waladulibni bilijmaac wa ulxiqa waxa la haleeshiye bilwaladi waladka waxa la haleeshiyey walad labyo dhadigba waa ku dhacaysa wa inagii nidhi fii daalika xukunkaa la soo sheegay waxaa lagu haleeshiyey waladul ibni inanku ubadku dhalay baa la haleeshiyey waladul waladi ma odhan si aan markaa habluhu waxay dhaleen aynay u soo gelin waladul ibni inanku wuxuu dhalay ee ubada labiyo dhadinkay doonaan ha noqdaane inankaasi wuxuu dhalay ayaa soo gelayay inankii markaa haweenayda dhimatay ay dhashay bilijmaac xaal ijmaacu ku dheehan yahay oo laysku waafaqsan yahay waladulibniguna inuu weladkii la xukum yahay yacnii xagga xajbu nuqsaanka marka uu ku samaynaayo zawjka uu ku samaynaayo ile xajbigu wuxuu u qaybsamaa saynu hore u soo sheegnay xajbu xirmaan iyo xajbu nuqsaan xujbu iyo xajbu labadaba waa la yidhaahdaa xaada la kordhigo ama xaada la godo walahunna dumarkii waxaa u sugnaaday la qabay ay lilzawjaati zawjaadkii waxaa u sugnaaday tacadadna aw laa ama qaar mutacadid oo cadad u saaxiiba ha ahaadaan ama yaynay ahaanoo mid qura ha ahaadaan laba dumara ha noqdaan oo ninku qabay dhintay saddex ha noqdaan afar ha noqdaan ama mid qura ha noqdaane waxa u sugnaaday alrubucu rubuc baa u sugnaaday alrubucu xaalu rubucu ahaaday kaa inanu ahaaday mimaa taraktum ay min alladii kii taraktumuuhu aa ka tagteen haddaa rag tihiin yacnii ragga dhintay maalkii ay ka tageen marka afar meelood loo qaybiyo meel ahaan ayay yeelanayaan zawjaadku waa goorma in lam yakun lakum haddaanu idiin sugnayn weeye raggow waladun wax ubade eh aanu idiin sugnayn iyagu idiin dhaleen ama cid kaleba idiin dhashay ubadba haddii aydaan lahayn awlaaddaasi ha ahaadaan awlaadu sulbi ama awlaadulibni ha ahaadaanbe haddii wax ubada aydaan lahayn rubuc baa markaa u sugnaaday maalkii ay ka tagteen marka jawaabu shardiga tohore daalliu ahoo waxay noqonaysaa waa loo qadarayaa mm, falahunna rubucu mima taraktum fain kaana lakum waladun wax ubadi hadday idiin sugan yihiin minhunna aw min hayrihinna ubadkaasoo kaa'inun minhunna iyaga xaggooda ka ahaado iyagu idiin dhaleen aw min hayrihinna ama cid kale xaggood ka ahaado dumar kale idiin dhaleen falahunna humunu zawjaadkii laga dhintay waxaa u sugnaaday markaa siddeed meeloodoo meel ahaan baa u sugnaaday xoolaha maalka marka loo qaybiyo siddeed meelood hal siddeedaad baa idiin sugnaaday siddeed meeloodoo meel humun falahunna waxaa u sugnaaday dumarkii laga dhintay ahumunu siddeed meeloodoo meel ahaan baa u sugnaaday dumarkii laga dhintay waxaa u sugnaaday athumunu hal sideedaad ama siddeed meeloodoo meel ahaan baa u sugnaaday mimaa taraktum xaaluu sumunkaasi ahaaday kaa'inan mimaa taraktum ay min aladii taraktumuuh mid ka ahaadoo ka mida maalkii aad ka tagteen xaaluu sumunkaasi ka mid yahay yacnii maalkiinni baa markaa loo qaybinayaa siddeed meelood haddii ubad markaa aad ka tagtaan oo aad dhimataan sideed meelood marka loo qaybiyo meel bay zawjaadki yeelanayaan ama ha ahaadaan qaar marka mutacadida oo dhowra ha ahaadaan ama mid quraba ha ahaatee mar walba sumunkaasunbay qaybsanayaan hadday tacadudaanna wax kaloo intaa ka siyaada a male oo zawjanimo ku heli maayaan min bacdi wasiyatin tuusuuna biha aw dayn yacnii sidaa in lagu dhaxal sidaa la siinayaa waxay xasilaysaa min bacdi wasiyatin dardaaran dabadeed ay min bacdi tanfiidi wasiyatin dardaaran in la fuliyo dabadeed bay xasilaysaa dhacaysaa dardaarankaasoo tuusuuna bihaa aa ku dardaarmaysaan haddaa raggii tihiin raggii dumarkaa qabay aad tihiin aw daynin aw qadaa'i daynin ama dayn marka in la gudo dabadeed bay dhacaysaa yacni bihaa maalka lagu gudo marka intaa laga furiyo dabadeed ayaa marka waxa weeye la siinayaa istixqaaqa loogama jeedo istixqaaqa intaa xasilaya lagama tilmaamayo istixqaaqa geeriday ku mutaysteen yaa geeriday ku mutaysteen laakiin waxaa laga tilmaamaya fulinta loo fulinayo ayaa ku xidhan min bacdi wasiyatin tuusuuna biha aw dayn wa waladulibni ubadka uu inanku dhalay fii daalika xukunkaa gudihiisa kalwaladi waladi waladkoo kaluu la mid yahay ou la mid yahay yacnii awlaadu sulbiga buu la xukum noqonaya ijmaacan xaal la ysku waafaqsan yahay wa in kaana rajulun yuurasu in kaana hadduu ahaaday rajulu nin ninkaasuu yuurasu la dhaxlayo sifatun yuurasu jumlada ahi sifa weeyi weji kaleo culammada qaar mareen waa jirtaa oo in la yidhaahdo yuurasu baa lagu khabrayaa waa laba markaa yacni oo culammadu ay kala mareen marka tafsiirka inoo qoran oo ah kalaalatan in khabarka laga dhigo yuurasuna sifa laga dhigayaayo yacni waxaa laga sifaynayaa rajulka laga sifaynaya waa aljumalu bacda alnakiraati sifaat yacni wa bacda almacaarifi axwaal qaacidada carabiyadu waa tii ahayd jumalka nakirooyin dabadood dhacaa hadday taabic yihiin sifooyin weeyi waa hadday taabic yihiin hadday macrifooyin dabadood ay dhacaanna oo ay tawaabic yihiinna waxay noqonayaan markaana axwaal bay noqonayaan axwaal bay noqonayaan marka de haddii waxa weye la yidhaahdo yuurasu waxay taabic u tahay rajulun waa laga sifaynaya haddii laakiin la yidhahdo taabicu ma aha waxay noqonaysaa in lagaga khabro marka wejiga kale culammada kale mareen marka lagu socdo waxay noqonaysaa wa in kaana hadduu ahaado rajulu nin yuurasu mid la dhaxlayo ahaado he kalaalatan ay irsa kalaalatin dhaxal kalaalo mid la dhaxlayo uu ahaado saasaa laqbada kalena noqonaysa ta jalaalaynka aan marro wa in kaana hadduu ahaado rajulu nin ninkaasoo yuurasu la dhaxlayaa yuurasu sifadii rajulka weeye weli khabarkii ma dhicin ninkaasoo yuurasu la dhaxlayaa sifatun sifo weeye jumladu waalkhabaru khabarkuna kalaalatan kalaalo weeye marka kalaala marka khabarka laga dhigo waxay noqonaysaa yacni daa kalaalatin mid kalaala u saaxiiba uu yahay yaa mid kalaala u saaxiiba uu yahay kalaaladii maxaa looga jeedaa laa waalida lahu walaa walad wax waalida aan lahayn wax ubadana markaa aan lahayn yacni ubad dhaxlayana aan lahayn oo camuudayi nasab asalkiiyo faracii oo labadii tiire nasabka ah baa markaa maqan al aslu waalfarcu ayaa maqan taasaa kalaalo la yihi maxaa kalaalo loogu itlaaqay culammada qaarkood waxay yidhaahdeen kalaalo waxaa loogu itlaaqay yacni maadaama markaysaga xaggii asalkiiyo faraciba ay ka maqan yihiin saasoo kalea markaysaga dadkii kale dhexlayay ugu soo xoomeen oo dee casabadii baa hunguraynaysa oo waxaweeye takallalahu yani ahlulirsi oo waata la yidhaahdo kallala bimacnaa axaata waata ikliilka markaysaga taajkaoo kale ikliil laga cabiro madaxa inuu koobaabaya loogu itlaaqay oo markaysaga loogu magacaabay culamada qaar saasay ka cabireen bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen kalalada waxaa loogu itlaaqay min alkalaali baa laga keenoo tacabkii iyo daalkii ah yaa kaannahu inuu tabcaansan yahay oo kale bacdi kale waxay yidhaahdeen awjuh kale ayay markaysagaa tilmaameen calaa kulli xaal waxaas dhammaanteed waa sababu tasmiyaha maxaa kalaala loogu itlaaqay laakiin muraadka looga jeeda waa maxay waa marka asal iyo farac ayaan jirin ayaa laga tilmaamayaa oo bimacnaa asal lab iyo farac waarisa ayaan markaa midnaba aanu jirin aw imra'atun ama qof dumari ay ahaato qofkaa dumaroo tuurasu la dhaxlayaa hee kalaalatan ay daata kalaalatin mid kalaala u saaxiiba ay ahaato tuurasu kalaalatan wuxuu sifada iyo khabarkaba ugu qadaray maadaama tii hore lagu soo sheegay tanna lagu cadfay waxa ta hore lagu soo sheegay yacnii wixii muqaabilka u ahaaye iyadana u dhignaa ayaa tan laga xadfay marka yuurasu kalaalatan halka laga yidhi ta hore intaa in la midabaa tanna ka xadfan baa markaa macnuhu u dhacaya waa ikhtisaarka luqada carbeed lagu yaqaano weeye walahu uu sugnaaday walxaal lahu uu sugnaaday ka la dhaxlayo ay lilmawrusi kalaalatan kaa la dhaxlaayo yacni dhaxalka kalaalada la dhaxlayo ama xaaluu kalaalo u saaxiib yahay la dhaxlayo akhun walaal u sugan yahay lab aw ukhtun ama walaal dhadigi u sugan yahay ay min ummin macnuhu wuxuu dhacayaa walaalkaasu xagga hooyo ka ahaaday oo hooyada keliya ay ku walaaloobeen wa qara'a bihi waxa akhriyey min alummi waxa akhriyey ibnu mascuudin baa akhriyey wa ghayruhu ghayrkiina waa akhriyeenoo ubayi laftiisa waa laga sheegay min alummi inay akhriyeen taabiciinta qaarna waxaa laga sheegay min ummin oo aan alla gelin inay akhriyeen qiraa'adkaasi waa shaaddo waa shaad weeye oo rasmigii musxafkay khilaafsantahay masaaxiiftii cuhmaaniga ahaa wejinaba innaba ku waafiqi mayso ya qiraa'aduna yacni haddii marka waxa weeye shuruuddii ayna dhammaystirnayn waxay noqonaysaa shaadday noqonaysa ya saddex shardaana qiraa'ada loo shartiya saddex shardi ayaa loo shartiya saddex shardiyaa sheegaya marar badan baynu sheegnay yaa sheegaya a ya codkiinaa hooseeya hmm. Hmm. wasaxa isnaadan huwa alqur'aan wa kulu maa waafaqa wajha naxwi wa kaana lirasmi ixtimaalan yaxwi wasaxa isnaadan huwa alqur'aanu fahadihi halaaat larkaanu waxaysumaa yaktalu shartun ahbitii shuduudahu low anahu fi sabcati wuxu uhi wa kullu maa waafaqa wajha naxwi wax kastoo weji naxwo a waafaqaya weji wujuuhda carabiyada ka mida waafaqaya wa kaana lirasmi ixtimaalan yaxwi rasmiga musxafkana walow ixtimaalan waafaqaya ixtimaalan maxaa loo jeedaa yacni masalan rasmiga musxafku waagii hore dhibco iyo saxaabadu siday u qoreen dhibco iyo xarakaad iyo sukuun midna ma lahayn iyo shatoonna hay-ada uu kelmaddu u qormaysaa loo qori jiray marka yafcaluuna iyo tafcaluuna wax dhibcaa looma kala yeeli jirin waxay aqbali karaysa yacmaluuna iyo tacmaluuna yafcaluuna iyo tafcaluuna ya fakihiina iyo faakihiina markaasaa la ysugu qabto maliki yowmi yowmiddiin iyo maaliki yowmiddiin miimkiiyo laamka marka la ysku qabto yacni waxa weeye maaliki baa loo akhri oo alifkii in la xadfaa lagu xambaari mise maliki baa loo akhriyey mafaakihiinaa loo akhriyey mise fakihiinaa loo akhriyey maxaadiruun baa loo akhriyay mise xadiruun baa loo akrinaya xada iyo daalka marka waxaweyn yani laysku xidhiidhiyey alifka yaree marka alalifu alkhinjariya laga taagaya iyadu dabdi weeyi rasmi iyo dabdi baa kala jira yacni markaa dabdigii weeye marka sidii shakligii ay u qoreen saxaabadu waa inuu markaysaga nowcan maa u aqbali kara in saa loo akhriyo wa kaana lirasmi ixtimaala yaxwi wa saxa isnaadan huwa alqur'aanu sanad ahaanna asaxay qur'aan weeye yacni marka fa hadihi halaasat larkaan saddexdii rugni weeye waxaysuma yakhtallu shartun asbiti shuduudah low annahu fii sabcati yacni waxa weeye saddexdaas markaysaga rukni ayaa markaa la eegaya marka rasmigii musxafka inaba min alummi waxaa jira masaaxiiftae saxaabadu weliba qoreen dee dhowr musxaf bay ahaayeen dhowrka musxaf furuuq baa u dhexaysay xuruuf bay isdheeraayeen markaysaga masaaxiifta qaarkood ya oo waxa weeye marka waxaa laga yaabaa mid in min ku taallo midna ayna ku ool dee haddaanu masaaxiiftii saxaabadu qoreen ee cusmaan ibnu cafaan amarkiisa lagu qoray aanu wada khilaafsanayne mid waafaqaayo de waxa weeye markaa ma a wsaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaari waladiina tabacuuhum biixsaanin radia allahu canhum waraduu canhu wa acadda lahum janaatin tajri taxtaha alanhaaru tajrii min taxtiha alanhaaru iyo tajrii taxtaha alanhaaru masaaxiftii saxaabadu qoreen midna min baa ku taallay midna min kuma ool markaa dee waxaa weeye qiraa'ada sabciga ah ee minta ku daraysaa masaaxiftii qaar bay waafaqsan tahay ta minta ka reebaysaana masaaxiftii qaar bay waafaqsan tahay haakada suuratu aali eh, cimraan markaynu soo marray wa saaricuu ilaa makfirati min rabbikum qiraa'adka sabcada qaarkood waxay akhriyeen saaricuu keliyo wowga ayn lahayn aan wowga laga bilaabayn qaarkoodna waxay akhriyeen yacni markaa iyadoo wowga wadata masaaxiiftaa iskhilaafsanaa saxaabadu qoreen oo qaarna wowgay lahaayeen qaarna wowga ma lahayn marka waxa weeye taasoo kale markay caynkaa too masaaxiiftu marka qaarna ay waafaqayso qaarna ayna waafaqayn dee waxay noqonaysaa marka way way waafaqsan marka masaaxiiftii wax ka mid a masaaxiiftii saxaabadu qoreen wax ka mid ay waafaqsantahy waxaa la mid ah aayadda suurat lxadiid aladiina yabkhaluuna wayaamuruuna annaasa bilbukhli waman yatawalla faina allaha huwa alghaniyu alxamiid huwada quraa'u sabcuun waa isku khilaafeen huwa ma la akhrinaya mise lama akhrinayo fii suurati alxadiid faina allaha huwa alghaniyu alxamiid waayo masaaxiiftii saxaabadu qareen qaarna huwa ku taallay qaarna huwa kuma ool faina allaha alghaniyu alxamiid iyo faina allaha huwa alghaniyu alxamiid marka rasmigii musxafka yacni ma ma khilaafayo calaa haada waxay noqonaysaa qiraa'o yacni marka waxa weeye saxiixa ay noqonaysaa qur'aannimo loo akrinaayo laakiin innaba haddii masaaxiftii wada khilaafsan tahay saxaabadu qoreen kulligood oo aynay sinaba ku waafiqi karin walow ixtimaalan ya waxay noqonaysaa xaaladda noocaasa inay shaadda noqoto waa sida mawdican oo kale oo min al ummi ama min ummin yacni rasmigii masaaxiifta dhammaan waa khilaafsan tahay adda maarta falikulli waaxidin minhuma asudus falikulli waaxidin mid kasta waxaa u sugnaaday minhumaa oo labadooda markaa ka mid ah yacni markaa walaalkii xagga hooyo iyo walaashii xagga hooyo assudusu ee lix meeloodoo meel ahaan baa u sugnaaday mimaa tarak xaalu suduskaasi markaa kaa'ina mimaa tarak uu ka mid ahaaday wuxuu ka tegay meydku walaalkooduu ka tegay walaalkoodii xagga hooyo fain kaanuu marka walaalaha dee saddex nooc bay u qaybsamaanoo marka walaalaha radaacada laga reebo iyaga oo dee iyagu markaysaga kuma jiraan baabkan walaalaha kale ku hadday isku aabbiya isku hooye layahay yahay ikhwatun ashiqaa baa layahay ama ikhwatu acyaan ikhwatu ashiqaa ama ikhwatu acyaan waa marka walaalaha isku aabbiya isku hooye layahay marka isku aabbo keliya layahayna ikhwatu callaat baa la yidhahdaa marka labadaa nooc walaalaha isku aabbiya isku hooye labadaba la yahay ama isku aabbe keliya la yahay waxaynu ku tegi doonnaa aayadda suuradda ugu dambaysa aayatu sayf walaalaha xaggaho iyo ikhwatu akhyaaf baa la yidhahdaa ikhwatu akhyaaf ayaa la yidhaahdaa waa kuwa halkan lagu sheegaayo fa in kaanuu hadday ahaadaan ay alikhwatu walakhawaatu min alummi walaalaha lab iyo dhadigba lehee xagga hooyo ee lagu walaaloobay oo hooya ay wada dhashay maydka aksara min daalika intaa wax ka badan hadday yihiin oo midh ka badan yihiin ay min waaxidin hadday mid ka badan yihiin fa hum iyagu shurakaa'u fi sulus suluskay wadaagaan saddex meeloodoo meel ahaan bay xoolaha yeelanayaan intaasayna wadaagayaan hadday laba yihiinna suluskaasay yeelanayaan hadday ka badan yihiinna suluskaasay yeelanayaan oo qaybsanayaan hmm. yastawii fiihi dakarhum wa unhaahum waxaa silmaya xagga dhaxalka fiihi markaa qismada dhaxalka loo qaybinaayo waxaa silmaya dakaruhum kooda lab ee walaalaha xagga hooye ka mida waa unsaahum iyo kooda dhejig oo xaggee laga qaatay inay siman yihiin waxaa laga qaatay fahum shurakaau fi hulus suluskay wadaagaan maadaama la yidhi inay si isku mida u qaybsanayaan baa laga qaadanaya waxaa kaloo laga fahmayaa mid waliba markuu keligii yahay sudus buu qaadanayy hmm, sudus ayuu qaadanayy marka xaggaana waa ka sinaayeen halkanna markaa waxaa yani maadaama layidhi shurakaa bay ku yihiin si isku miday u qaybsanayaane lidakari mislu xadi lunsayeyn uma qaybsanayaan min bacdi wasiyatin yuusii biha min bacdi wasiyatin yuusaa biha aw daynin hayra mudaar yuusi iyo yuusaa labada waa la akhriyey yacni sidaa in lagu dhaxal siinayo oo sidaa loogu qaybinayaa min bacdi wasiyatin dardaaran yacni markaa dardaaran marka la fuliyo dabadeed bay ahaatay dardaarankaasoo yuusaa bihaa lagu dardaarmay cidda ku dardaarmaysaa un dee waa meydka markaa goortuu ku dardaarmaya waxay noqon kartaa markuu geeriyoonaayo waxay kaloo noqon kartaa inay ka horraysana waa noqon kartaa ya oo waxay culammadu qaacidahaan yidhaahdaan kullu hibatin culliqat bilmawti fa hiya wasiya deeq kasta oo geeri lagu xidhaa waa dardaaran bacdu ahlicilmi qaacidada noocaasay tilmaameen hadduu yidhahdo haddaan dhinto xoolaha intaas hebel baa leh ya ee siiya geerina wuxuu ku xidhan yihiin dardaaran buu noqonayaa lafdiga wasiya bayaan la cabirin be min bacdi wasiyati yuusaa biha ama min bacdi wasiyati yuusii biha waa laba qiraa'e dardaaran marka la fuliyo dabadeed dardaarankaasoo yuusaa biha lagu dardaarmay ama yuusii biha markaysaga meydku ku dardaarmay aw daynin ama dayn marka laga gudo dabadeed ayaa markaa yacni intaa la siinayaa saa loogu qaybinayaa hayra mudaar wuxuu ku dardaarmayaa ama lagu dardaarmay khayra mudaarin xaal aan la dhibaynin warasada aan wax dhibaato ah warasada loogu geysanin marka waxay noqonaysaa yacni markaa xaal bay noqonaysaa yuusii biha waa ku dardaarmayaa hayra mudaarin xaal aanu markaysa markaa aanu dhibayn warasada aanu markaysa dhibayn xaalu min damiiri yuusi xaal wuxuu ka yahay damiirka yuusiibu markaa xaalka yahay ay ghayra mudkhilin idarara cala alwarasa xaalaan marka waxa weeye wax dhiba aanu u gelinayn warasada markaysa aanu u geysanayn oo u gelinayn oo suu dhibaato markaysa warasada uu geysanayaa an yuusiya waa inuu ku dardaarmo waa badaas waa baabu taswiire biaksara min asulus sulus wax ka badan ku dardaarmo marka laba qiraa'a weeyaanoo yuusi iyo yuusaaba labadaba la akhriyey yuusi iyo yuusaa ayaa labadaba la akhriyey wasiyatan yacnii yuusiikum ilaahay waa idiin dardaarmay wasiyatan dardaaran buu idiin dardaarmay masdaru mu'akidun waa masdar adkaynaya liyuusiikum yuusiikum tii hore aynu soo marray buu adkaynaya waxaa kaloo bannaan xaal laga dhigaana waa bannaanta oo la yidhahdo qismada waxa saa loo qaybinayaa wasiyatan xaalay ahaatay wasiyadaasoo min allaahi xagga allah ka ahaatay wallaahu allah caliimun waa cilmi badan yahay bima dabbarahu likhalqihi min alfaraa'id wuxuu marka markaysaga u yacni maamulay likhalqihi khalqigiisa oo min alfaraa'idi faralla ah xaliimun waa dulqaad badan yahay bitaakhiiri lcuquuba wuxuu ku dulqaad badan yahay bitaakhiiri lcuquubati ciqaabta inuu ka dib dhigaayo canman khaalafahu cidda khilaafta axkaamtiisa ee cisyaan markaa la timaada oo ilaahay ciqaabta uma soo dedejiyo waa ka dibdhigaa barinaba inuu toobad keeno hmm. wa khasati sunnatu sunnadu waxay ku gaar yeeshay tawriisa man dukira tawriisa man kii dhaxalsiintiisa dukira la soo sheegay waxay ku gaar yeeshay sunnadu yani axaadiista nebigu sala allahu aleyh wasalam biman laysa fiihi maanic mid maanic dhaxalka u diidaa anuu ku sugnayn bay ku gaar yeeshay inuu sidaa wax ku dhaxlaayo maanicaasoo min qatlin dil ah oo in ciddii dhaxal siinaysay dhaxalka u sababaysay inuu dilo oo kale dhaxalkii waa ka mancinaysaayoo dee ma dhaxlaayo aw ikhtilaafi diin ama diintu inay kala duwanaato ah oo ay kala diin noqdaan iyaduna waa mid dhaxalka mancinaysa oo diidaysa aw riqin ama markaa addoonnimo ah oo hadduu addoon yahay dee waxabay ma dhaxlaayo sheikhu wuxuu inoo tilmaamay waxaa jira mawaaniculersi waxyaalo dhaxalka diidaaya oo mancinaya waxyaalo dhaxalka diidaaya waxaa ka mid a ashyaada qaarkooda ku soo arooray sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam sida ikhtilaafu diin laa yarisu lmuslimu alkaafira wala alkaafiru lmuslima in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixaynka muslimku gaalka ma dhaxlo gaalna muslim ma dhaxlo muslim iyo gaal isma dhaxlayaan laa yarisu lmuslimu alkaafira wala alkaafiru lmuslima laa yatawaarasu ahlu millatayni shataa xadiis kale waxaa ku soo aroortay cid laba diimood u saaxiib oo kala tagani laba diimood oo kala duwan cid u saaxiib ahi isma dhaxlaan taas waa maanic waa kow sababtii dhaxalkoo joogta ayaa haddii maanicu meesha yimaado dhaxalkii baaqanaya aanu xoolihii yeelanayn qaadanayna labadii isdhalay labadii isqabay ya labadii isdhaxli lahaa hadday isku diin ahaan lahaayeen hadday kala diin noqdaan isma dhexlayaan waxaanu ka dhignaanayaa kaa aan la diinta ahayni sidii waxaan jirin oo kale sidaas aawoodee cidduu xijaabi lahaa ma xijaabayo waa kaannahu lam yuujad sidii inaanu jirinoo kaleu ka dhigayn saas aawadeed waxna qaadan maayo cidna xijaabi maayo oo dhaxal ka baajin maayo maanica kale wuxuu yahay waa qatliga qatlulmuwaris qatlu lwaarisi muwarisahu kii cid dhaxli lahaa ciddii dhaxal siinaysay hadduu dilo ma dhaxlaayo alqaatilu laa yaris baa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ka cid dilaa ma dhaxlayo marka qatliguna waa maanic dhaxalkii isaguna baajinayo wey waxaa ka mid a mawaanicda riqigaa ka mid a riqiga ayaa ka mid a axaadiista qaar waa lagu soo wariyey walow sariix yaynay masalada ku ahaan laakiin ijmaaca ayaa ku filan oo culammadu waa ku ijmaacsan yihiin yacni markaa ka addoonka ahi inaanu waxba dhaxlay marka taasna waa saas weyi waxaa kaloo ka mid a nebiyada laftoodana lama dhaxlo waxaa laga reebayaa ciddii la dhexlayey waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inna macaashir alambiyaai laa nuurasu maa taraknaahu sadaqa annagu ururka ambiyadaan gaar yeelayaa nalama dhaxlaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wixii aannu ka tagnaa waa sadaqo marka taana saas yada weeye ashyaa kaleo culamada qaarkood ay ilxaaqiyeen waa jirtaa laakiin sababo kale ay dee ku baaqdeen laakiin bacdu ahlicilmi ay markaa ku dareen oo kuwii marka waxa weeye isku mar dhintee aan si u kala horreeyeen aan la ogeyn iyagu marka waxay ka dhigan yihiin isma dhaxlayaan ciddii dhexlaysae kalunbaa markaa dhexlaysa taasoo kale waa ku soo daraan baabka mawaanicda bacdu ahlicilmi sida culamada maalikiyadoo kale kuwa kale markaa mawaanicda kuma daraan si gaaray u sheegaan masale gaaroo sideeda ay u sheegaan laakiin baabka mawaanicda markay ka hadlayaan yani halkaa kuma daraan aa masale laysla ogoliyo waxaa ka mid a ah ibnu zinuhu inaanu waxba dhaxlayn waa soo geliyaan ibnu zinaha iyo ibnulmulaacinka iyo bacdun markaysa waxaa madaahib laakiin si kalay dee u sheegaan culammada kale aan baabkan mawaanicda soo gelin maadaama dee markaysa markaa nasabkiisii aanu sugnaan waxay noqonaysaa dee inaanu markaysa dhaxalkiina wax ku yeelanay waayo nasab sharciya oo meesha u yaallaa markaysa ma jiro saas aawadeed culamada qaarkoodoo masaa'isha dee markiisa waxaan xoogaa baabkan mawaanicda ku badiyaa yacni ilaa toddoba markay gaadhsiinayaan sida maalikiyadoo kale cish laka risqun ay ku kulminayaan waxa weeye ashyaada noocaase ee culammadu si gaara u sheegaan bay baabkan ku soo daraan allah waxau yidhi tilka xuduud ullahi waman yutic illaaha warasuulahu yudkhilhu jannaatin tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha wadalika alfawzu alcadiim tilka taa la soo sheegay xuduud xuduudullah waa xuduuddii ilaahay waa xadadkuu allah dhigay alxaddu wa huwa alfaasil bayna ashayayn ayn iyo xaaraanta waxa kale markaa soocaya yacni waxaa la odhanaya waa xad baa la odhanaya waman yutic illaha ku kastoo allah ateeca wa rasuulahu iyo rasuulkiisa sala allahu aleyh wasalam ateeca yudkhilhu allah wuxuu gelinayaa jannaatin jannooyin jannaadkaasoo tajrii ay yaacayso ama ay sabaynayso min taxtiha yacnii hoosteeda ay sabaynayso waxaa loo jeedaa min taxti ashjaariha wa qusuuriha al durduradu ay sabaynayaan waxaa jannaadkaa la gelinayaa khaalidiina fiiha xaalay ku waarayaan jannaadkaa gudahooda oo ay markaa waxabay sugayaan inay ku waaraan wadalika alfawzu alcadiim wadalika madkuurka la soo sheegay alfawzu waa guushii alcadiima weynada badnayd waman yacsi illaaha warasuulahu wayatacadda xuduudahu yudkhilhu naaran khaalidan fiiha waman yacsi illaaha ku kastoo allaha caasiya wa rasuulahu iyo rasuulkiisa sala allahu aleyh wasalam caasiya wayatacadda xuduudahu xuduudda ilaahayna ka gudbo ka tallaaba yudkhilhu ilaahay wuxuu gelin naaran naar buu gelin khaalidiina fiiha xaal naarta ay ku waarayaan oo ay markaa waxawayan suganayaan inay ku waaraan walahu cadaabun muhiin waxaana u sugnaaday cadaab wax dullaynaya u sugnaaday allah wuxuu inoo sheegayaa cidda xuduuddii markii laynoo sheegay tilka xuduud xuduudullah xuduudda waxa ay leedahay istilaaxi iyo sharci istilaax ahaan xuduud waxaa loo isticmaalaa dunuub gaar ah oo cuquubaad muqadara sharciga ku leh ayaa waxaa la yidhahdaa xuduud oo marka kutubta fiqiga yacni marka alxuduud laga warramayo kitaab alxuduud ama kutubta axaadiista waxaa loo jeedaa xuduuddii istilaaxiga ahayd baa laga warramaya ya waa cuquubaatun muqadaratun fi sharci lidunuubin makhsuusa cuquubaad sharciga lagu qadaray oo lagu jaangooyey oo aan ziyaado iyo nuqsaan midna aqbalayn oo dembiyo gaara u sugnaatay xaddu zina xaddu sariqa xaddu lqadfi xaddu lxiraaba wahaakada taasi waxa wey waa macno khaasa ah. sida lafdiga sharciga loogu isticmaalay maa sharciga xuduud marka la yidhaahdo shayga xalaasha iyo xaaraanta kala soocaya waxaa la odhanaya xad baa la odhanaya muxaramaadka o dhammi markaysaa xuduudday soo gelayaan marka sharciga loo eegaayo shay kastooo sharcigu xadeeyey yacni xad baa lagu itlaaqa iyadoo talaaqa laga warramaya laha tilka xuduudullah iyadoo soonka laga warramaya tilka xuduudullah iyadoo mawaarista iyo dhaxalka laga warramaya tilka xuduudullah yacni xuduuddu kuma koobna yacni xuduudda istilaaxigaa marka la eegaayo isticmaalka qur-aanka sidaa loogu isticmaalay ya yacni waxa weeye xuduudda markaa sharciga laynoogu sheegayna ee bimacnaa uh, qur'aanka ay ugu soo aroortayna mar waxaa laynoo diidaa tilka xuduudullahi falaa taqrabuuha oo in loo dhowaadaa la diidayaa marna in laga gudbaa la diidayaa tilka xuduudullahi falaa tactaduuha qaar maxaa la diiday in loo dhowaado qirbaankeedaa la diiday in loo dhowaadaba qaarna waxaa la diiday in laga tallaabo dhowaanshihi looma diidin laakiin in laga tallaabaa la diiday marka baabkan xuduudda marka la sheegaayo yacni marka laga hadlaayo lafdi sharciga inuu yahay ila lafdiga sharciga lafdiga istilaaxiga waa kala duwan yihiin yaa macnaha loo isticmaalayaa waa ka waasaxsan yahay macnihii yacni marka xad istilaaxan loogu isticmaali jiray macnaha istilaaxiga ah ayaa akhas ah saas aawadeed baa culammada qaarkood ay tilmaameen inay qalad tahay yacni wejigay ku xambaareen culammada qaarkood xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam saxiixyada ku soo arooray laa yujladu fowqa casharati aswaat ila fii xaddin min xuduud illah yacnii culammada qaarkood baa xadiiskaa ka daliishaday saxiixa inaan tacsiiraadka toban laga badin karin laakiin bacdu ahlicilmi bacdu lmuxaqiqiin waxay sheegeen taasi inay qalad tahay oo yacni waxa weeye lafdigii naska ku soo arooray ee nebigu markaa uu ku sheegay xadiiska baa macnihii istilaaxigaa lagu fasiray macnaha istilaaxiguna waa macno xaadisa oo dee culammadu ku istilaaxeen oo ku heshiiyeen mar dambe ay ku heshiiyeen marka dee in markaa lafdigii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee sharciga ahaa yacni lagu fasiro macno markaysagaa mar dambe lagu istilaaxo lagu heshiiyey oo fuqahadu sidaa ku heshiiyeen arin arrin khalata markaysagaa weeye yacni shaygu hadduu dembi yahay ciqaabtiisa waa laga badin karaa toban waa laga badin karaa laakiin waxaa laga hadlayaa yani marka laa yujladu fowqa cashrati aswaadin ilaa fii xaddin min xuduud illah waxyaalahan macaasida ahayne ta'diibka ku saabsan baa laga tilmaamaya laakiin waxyaalaha marka waxa macaasida tacsiirta lagu tacsiirayaa way noqon kartaa tobanka waana ka badan kartaa yani markaa sida saxiixa ah marka allah waxa uhi tilka xuduudullah waman yutic illaaha warasuulahu yudkhilhu jannaatin tajrii min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha waxaa laynoo sheegaya haddaba cidda ilaah iyo rasuulkiisa ateecda oo xuduudda ilaahay aan kana gudbin yacni markaa una dhowaanin ee taacada allah iyo rasuulkiisa la timaada sidaana ku dhimataa inay markaa ahlu janno tahay waman yutic illaaha warasuulahu yudkhilhu jannaatin tajrii min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha wa min ahli wacdi jannaa loo ballanqaaday jannadaasaanu gelayaa yacni wax dembi dembiyo kabiiro uu ku dhintayna ma jiro adamaarta yacni sakhiiro uu ku israarayna ma jirto yacni sakhaa'irtu haddii aan lagu israarin yacni waxaa markaa lagu dhaafayaa yacni markaa kabaa'irta laga dheeraaday saynugu tegi doonno yacni aayadda allah uu yidhi in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum marka ciddii sidaa ku dhimato daacadaa ku dhimatay iyagoo ahlu taaca ah yacni jannaadkay gelayaan yudkhilhu jannaatin tajrii min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha jannaadkaana waa ku waarayaan muqaabilka waxaa laynoo sheegay waman yacsi illaha warasuulahu yatacadda xuduudahu yudkhilhu naaran khaalidan fiiha cid kastoo allah iyo rasuulkiisa caasida oo xuduudda ilaahay ka tallowda allah wuxuu gelinayaa naar buu gelinayaa naartana wuu ku waarayaa yaan laga qaadanayn qofkii cisyaan ku dhintaa inuu naarta ku waaraayo iyadaynu ogsoonnahay dadka ahlulkabaa'irkee dembiyada waaweyn ku dhintay inay waxaweeye markaa naarta aynay ku waarayn abad alaabaad marka maxaa lagaga jawaabaya aayaddan waman yacsi illaha warasuulahu wayatacadda xuduudahu yudkhilhu naaran khaalidan fiiha walahu cadaabun muhiin yaa ka jawaabaya ya isyaan kaamila isyaan kaamila maxaad uga jeedaa cisyaan kufri ah sax waa garta taasi waa jawaab haye jawaab kale ha waa sabab keensanaysaa yacni inuu naarta ku waaro hadduu xataa cisyaanku aanu kaamil ahayn uu yahay dembi kabiira uu ku dhinto waxa weeye waa sababu yaqtadi alkhuluuda lowla almaanic waa jawaab labaad haye ha khuluudun duuna khuluud waa jawaab saddexaad saddexdaa jawaabood baynu ku kaaftoomayna waxaa lagu jawaabay jawaabaha culamadu kaga jawaabaan waa badan yihiin ilaa toddoba jawaabood bay gaadhsiiyaan laakiin saddex ka mida ayaa saddex inan kala sheegeen saddexda markaa jawaaboodba waa saddex jawaabood oo markaa qawi a ah weeye jawaab waxay ku saabsantahy in la yhaha waman yacsi illaha warasuulahu wayatacadda xuduudahu yudkhilu naaran khaalidan fiiha wa cisyaan dhammaystiran wax walba allah iyo rasuulkiisa ay ku caasiyeen xataa fi liimaan ila haddii wax walba ilaah iyo rasuulkiisa lagu caasiyo maxaa imanaya cisyaanu kufrin baa imanaysaa waa cisyaan gaalnimo ah rumayntii marka arkaanu iimaanka laga imanayay xataa ilaahay laguma ateecin ila qofka intaa ku ateecay cisyaankiisu ma dhammaystirna waxay noqonaysaa waxnu ilaahay uu ku ateecay markuu arkaantii iimaanka la yimi waxna waa ku caasiyay noqonaysa laakiin cisyaanka dhammayska tirani muxuu noqonayaa cisyaan kaamil ahi wax walba ilaahay waa ku caasiyey bimacnaa cisyaana kufrin ya waa cisyaan waa cisyaan dhammaystiran oo gaalnimo ah kaamila calaa haadaa haddii taa lagu xambaaro cisyaankaa kaamilkee dhammayska tiraan ee cisyaanu kufrina ah cisyaanun fawqa cisyaan waxay noqonaysaa ahlu kufrigii baa laga hadlaya waman yacsi illaha wa warasuulahu wayatacadda xuduudahu yudkhilhu naaran khaalidan fiiha wax kastaba kii ilahay rasuulkiisa ku caasiya naartuu gelaya waana ku waaraya abad alaabaad idan laa ishkaal kama hor imanaayo adiladii faraha badnayd iyo axaadiistii mutawaatirada ahayd ee ku soo aroortay dadka ahlulkabaa'irka inay naarta ku waarayn laa yucaarid aljawaab athaani jawaabta labaad waxay ku saabsan tahay aan ta saddexaad hormariyo jawaabta saddexaad ayaan labaad ka dhigay jawaabtaa kale waxay ku saabsan tahay in la yidhaahdo khuluudka laynoogu sheegay aayadda ayaa wuxuu yahay khuluudun duuna khuluud waa khuluud ka sokeeya khuluudkii weynaa ka sokeeya kamaa yuqaalu kufrun duuna kufrin sida loo yidhaahdaa khuludun duuna khuluud loo odhanayaa oo shay aan abad alaabaad jirayn in khuluud lagu idlaaqa waa dhacdaa lugat luqatulcarab waxaa la yidhaha aljibaal alkhawaali buuraha waaraya buuruhu abad alaabaad miyay jirayaan maya ma jirayaan wayas'aluunaka can iljibaali faqul yansifuhaa rabbii nasfa fayadaruhaa qaacan safsafa laa taraa fiiha ciwajan walaa amta marka aljibaalu khawaarij marka leeyahy waxaa loo jeeda wakhti badan waa halkay fuqahada qaar ka cabiraan almuksu tawiil sugnaansho badan wakhti badan ay ku sugnaadaan laakiin abad alaabaad aan ahayn waayahay xukuumaddii hore berigii loo sacbin jiray maxaa la odhan jiray dadka dhaha ya hay hay weligaa hay weligaa hay maxaa looga jeeda ha dhimanin maraadku maxaa talo soo lama garanayo in la dhimanayo intaad nooshahay baa looga jeeda sooma ya waa taasina waa jawaab waa la gartay jawaabta saddexaad waxay tahay waa in la yidhaahdo waa sababun yaqtadi alkhuluuda lowla almaanic cisyaan weyn ruuxu inuu la yimaado ku dhinto oo dembi kabiira isagaan ka toobad keenin ku dhintaa waa sabab keensanaysa waaritaan haddii maanic ka baajiya aanu jirin dhaxalkiisu maynaan soo marayn waxaa jira asbaab alirsi iyo mawaanic alirsi asbaab dhaxalka sababtoo keensata ya nasabkii qaraabadii baa ka mida zawjiyadaa ka mida yacnii cidqigaa ka mida waa asbaab alirsi sababul irsiga isagoo joogaa haddana waxaa dhici karta dhaxalka inuu baaqdo oo maanic baajiyaa meesha yimaado sida ikhtilaafu diin ama riqi ama qatli marka dembiga weyn ee kabiirada ahi waa sabab keensata naarta in lagu waaro haddii maanic u diido ka baajiya aanu jirin maanica u diidaya muxuu noqonayaa inuu aslu tawxiid ama asluliimaan ku sugan yahay aslu tawxiid ama aslu iimaan inuu ku sugan yahay qofka oo ku dhintay waa arrin ka mancinaya inuu naarta ku waaro abadal aabaad lowlaa aanu maanicaasi jiri lahaynna waa ku waari lahaa waa sababu yaqtadi lkhuluuda lowla lmaanic oo haddii maanici marka markaysagaa uu yaallo had iyo jeer maxay faa'iidaynaysaa waa sabab keensanaysa waaritaanka waxay keensanaysaa dee inuu qofku ka boqo dembiga kabiirada ahoo wuxuu sabab u noqon karaa dee in markaa waxa weeye maanicaasi markaysaga meesha inuu ka baxaabaa iman karta almacaasi bariidu lkufri macaasidu waa dhambaalkii gaalnimada ka soo horreeyey haddii macaasidii iyo kabaa'irta la yska caadaysto halis wuxuu yahay qofka khaatimadiisa inay xumaato gaalnimo uu ku dhintaa laga baqi karaa maaha ilaaba ilaa hadda haddamaarta marka fudaydsadka la fudaydsado kabaa'irta in la caadaystaa khatar waxay u tahay inay hadhow ka qayb qaadato qofkii gaalnimadiina si sahlan inugu dhici karo dalika biannahum kaanuu yakfuruuna biaayaati illahi wayaqtuluuna alanbiyaa'a bigayri xaqa dalika bima casaw wa kaanuu yactaduun cisyaankii ictidaagu wuxuu sababay kufrigay la yimaadeen iyo nebi alla inta ayuu sababay calaa kulli xaal jawaabahay culammadu kaga jawaabaan saasaa ka mid mida ah. allah waxa uu yidhi tilka xuduud ullah tilka alaxkaamu almadkuuratu min amri alyataama wamaa bacdahu taas oo axkaamta lasoo sheegaya min amri alyataama oo arrinka agoonta ku saabsan wamaa bacdahu iyo waxa ka dambeeya sida axkaamta dhaxallada xuduud xuduudullaahi waa xuduuddii ilaahay sharaa'icuhu allatii xaddaha licibaadih waa shareecooyinkii ilaahay allatii taasoo xaddaha ilaahay u xadeeyey licibaadihi addoommadiis muxuu ugu xadeeyey oo xadkaa ugu yeelay liyacmaluu bihaa si ay ugu camalfalaan walaa yatacaddawha aynay uga gudbinoo uga tallaabin walaa yatacadduuha mise walaa yatacaddawha waayama hmm? ficilku yatacaddaa buu ahaa marka la gooyo xarfu cillaha waa in eh, fatxadii la baaqi yeelaa walaa yatacadawha walaa yatacadduuha tacaddaa yatacaddii waxay noqonaysaa marka waxa weyan markaa amar walaa yatacaduuha yaynay ka gudbin liyacmaluu biha liyacmaluu bay ku cadfan tahay si ay uga camal falan walaa yatacaddawha aynay uga gudbin uga tallaabin waman yutic illaaha warasuulahu ku kastoo allah iyo rasuulkiisa aeeca mantani ma mawsuul ba mise waa shariya waa shariya maxaa caddaynaya ficilkii waa tanjasmisay yuic ila kasradan waxaa loo keenay waa liiltiqaa'i saakinayn in saakinaani iltaqa yaksir maa sabaq wan yakun maddan faxadfuu istuxiq waman yutic illaaha ku kastoo allah ateeca wa rasuulahu iyo rasuulkiisa sala allahu aleyh wasalam ateeca fii maa xakama bihi wuxuu xukumay ku ateeca yudkhilhu allah waa gelinayaa bilyaai wannuun bilyaai ya-a xaalu ku sugan yahay wannuuni iyo nuun xaalu ku sugan yahay oo yudkhilhu iyo nudkhilhu baa labadaba la akhriyay laba qira'a uu ku ishaarayaa quraa'u sabcaha qaarna waxay akhriyeen nuun qaarna waxay akhriyeen ya yudkhilhu iyo nudkhilhu iltifaatan nudkhilhu marka la yidhaahdana iltifaatan weeyo yani waxa weeye waa min alghaybati ila takallumi iltifaatka waxaa loo isticmaalaa hadalka nasakiisa in la bedelo hadalkii marka la hadlaayo mar waxa weeye waxaa loo hadlayaa si mutakalim yani takallum in laga cabira ciddii ay iska hadlayso iyo cid in lala khitaabayo iyo cid markaas sidii wax maqan oo kale in laga warramayo takallum iyo haybe iyo khitaab waa saddexdaa nooc marka usluubka hadalka beddelaadda laga bedelaayo haybo oo khitaab loo bedelaayo ama khitaab laga beddelaayo haybo loo bedelaayo ama takallum loo bedelaayo taasaa la yidhahda iltifaat la yidhahda waa usluubkii hadalkoo la bedelayo ya mm. marka yudkhilhu marka la yidhahdo yudkhilhu wuu gelinayaa baa noqonaysa yudkhilhu waa gelin wuu gelinaya jannaatin buu gelinaya marka sidii wax maqan oo kale laga warramayo ku kastoo ilah iyo rasuulkiisa ateeca yudkilhu ilaahay waa gelin nudkilhu marka la yidhahdana waanu gelinaynaa weeye dee wuu gelin iyo waanu gelinaynaa midna waxa weeye waxay noqonaysaa hayba midna waxay noqonaysaa khitaab oo kale midna waxay noqonaysaa takallum baan ujeedaa mm. yacni allah baa markaa iska hadlayo nudkilhu waa gelinaynaa buuli yudkilhu wuu gelin bimacnaa allah baa gelinaya kaannahu yacni marka haybe laga warramayo yudkhilhu ilaahay wuu gelin jannaatin jannooyin buu gelin jannaadkaasoo tajrii ay sabaynayso ama ay yaacayso min taxtiha hoosteeda al anhaaru durdaradu ay yaacayaan khaalidiina fiiha wuxuu jannaadkaa gelinayaa xaal ay ku waarayaan bimacnaa ay suganayaan inay jannaadka gudahooda ku waaraan marka damiirka loo celinaayo manta waxa laga dhigay yacni marka mufrad marna waa la ifraadiyey marna waa la jamciyey khaalidiina fiiha yani marna waxa weye biictibaari ilmacnaa baa laga eegay man dee waa shardiyo shardiyo maadaamay tahay cumuum bay faa'iideynaysaa cumuum maadaamay faa'iideynayso xagga lafdiga marka laga eego waa mufrada waa mufrad xagga macnaha ay faa'iideynaysa marka laga eegana ila cumuum bay faa'iideynaysaa waa jamac cumuum bay faa'iideynaysaa waa ku kasta oo dee allah iyo rasuulkiisa ateeca shaksi qura maaha waa kullu axad calaa haadaa markay sidaas tahay damiirka mar waxaa loogu celinayaa waa la ifraadinayaa biictibaari lafdi marna waa la jamcinayaa biictibaari almacnaa marna iyadoo macnaha laga eegayaa loo jamcinayaa marna iyadoo lafdiga laga eegayaa loo ifraadinayaa wadalika madkuurka la soo sheegay alfawzu waa guushii alcadiima weynada badnayd weeye waa guul aan wax khasaari ka dambayn guulaha adduunyada khasaaraa ka dambayn kara laakiin guusha aakhiro waa guushii kama dambaysta ahayd ee dhammayska tirnayd ee kaamilka ahayd ee xaqiiqiga ahayd laa khusraana bacdahu wax khasaaro ka dambeeya aanu waman yacsi illaaha warasuulahu ku kasto allah iyo rasuulkiisa caasiya wayatacadda xuduudahu ka tallaabo ka gudbo xuduudda ilaahay yudkhilhu ilaahay wuu gelin bilwajhayni labadii waji xaalu ku sugan yahay labada waji waa yadi iyo nuunkii nudkhilhu iyo yudkhilhu naara naar buu gelin naar cadiimoo weyn hmm khaalidan fiiha wuxuu naartaa gelinayaa xaaluu ku waarayo naarta gudaheeda bimacnaa uu suganayo inuu ku waaro naarta gudaheeda walahu fiiha waxaana ugu sugnaaday naarta gudaheeda cadaabun cadaab cadaabkaasoo muhiinun wax dullaynaya duu ihaanatin dullayn u saaxiiba cadaabka wax dullaynaya gaaladaa lagu cadaabaa amaa mu'miniinta ahlul iimaanka walow iimaankoodu naaqisba ha ahaadeene ahlulkabaa'irka ah haddii cadaabkaa lagu cadaabo waxaa looga jeedaa litadhiir la lilihaana in lagu daahiriyo qurunka dembiyada laga soo nadiifiyaa la doonaya laga soo reebo laakiin in lagu dulleeyo yacni lama rabo ya yowma laa yukhzi illaahu alnabiya waladiina aamanuu macah yacni ilahay maalinta qiyaame nebiga iyo ahluliimaanka toonna ma dullaynaayo ma dullaynaayo idan maxaa loo cadaabayaa ahlulkabaa'irka qaarkood ahlulkabaa'irka qaarkood waxaa loo cadaabaya liltathiir laa lilihaana in la daahiriyo qulunka dembiyada laga nadiifiyaa la doonayaaye in la ihaaneeyo la dulleeyo lama rabo wa ruuciya fi damaa'iri damaa'irtii waxaa la raacay oo la ilaaliyey fil aayateyni labada aayadood gudahooda lafdu man lafdiga man ayaa markaysa markaa yani muraacaati lagu sameeyey oo la ilaaliyey wa fii khaalidiina macnaaha khaalidiinana waxaa la ilaaliyo oo muraacaati lagu sameeyey macnaha markaa waxaana ay leedahay mantu yani wuxuu ujeedaa damiirka marna waxaa loo ifraadiyey bictibaari lafdi oo lafdiga man lafdigeedu waa mufrad marna macnaheedaa la milicsaday markaasaa waxa weeye loo jamciyey damaa'irta yani si macnaha loo waafajiyo allah waxa uu yidhi wallaatii yaatiina alfaaxishata min nisaa'ikum fastashiduu calayhinna arbacatan minkum wallaatii kuwii dumarka ahaaye ya'tiina alfaaxishata la yimi ee sameeyey faaxishada dembiga xun ee zinada a sameeyey amaba sixaaqa sameeyey min nisaa'ikum xaalay dumarkiinna ka mid ahaadeen fastashhiduu calayhinna markhaatigeliya oo markhaatiyaal u yeela yacni markaa faaxishadoodiiyo zinadooda arbacata minkum afar idinka mida oo rag ah fain shahiduu hadday ka markhaati furaan oo ka markhaati kacaan afartaasiba inay faaxishada arkayeen oo ay hubaan fa amsikuuhunna ku hayo ku xabisa filbuyuuti guryaha gudahooda xataa yatawafaahunna almowtu ilaa geeridu ay oofsanayso bimacnaa malaa'ikatu lmowti ay oofsanayaanoo nafta ka qabanayaan yacni halkaa ku xabisa aw yajcala allaahu ama ilaah inta ilaahay u yeelayo lahunna yaga sabiilan waddo u yeelaayo jid kale u yeelaayo oo xukun kale u sharciyaynaayo ay kaga bixi karaan guryaha yacni markaa ku haya guryahaasoo ku xabisa walladaani labadii ya'tiyaanihaa la imanayay faaxishada minkum xaalay idinka idinka mid yihiin fa aaduuhumaa yacni markaa dhiba oo bimacnaa waxa weeye canaanta iyo markaysa markaa yacni markaa dhaleecaynta arrinkaa lagu dhaleecaynaya iyo yacni markaa iidaa markaa ku sameeya fa in taaba haddii ay toobad keenaan labadaasi wa aslaxaa ay hagaajiyaan camalkooda fa acriduu canhumaa ka jeesta xaggooda ina allaaha allah kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay tawaaban mid toobad aqbal badan oo toobadii sharciyeeyey toobada cid waafajiya yacnii toobadana aqbala raxiiman mid naxariis badan buu ahaaday labadan aayadood waxay ku saabsan yihiin faaxishada ayay ku soo degeen oo ay markaa ku yimaadeen xukunkooda ciddii marka faaxisho la timaada marka ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxay ku saabsan yihiin aayadda hore waxay ku saabsan tahay ciddii guur hore soo martay oo dumarkii guur hore soo maray hadday zine la yimaadaan afar markhaati u yeelo oo guryaha ku xabisa ragguna waa la xukum ama ha la yidhaahdo takhliib baa sida loo yidhi ama ha la yidhahdo nafyulfaariq weeyo yacni kuwa la sheegaya dumarkii bay ahaayeen oo ragguna waa la xukumo oo wax faariqo u dhexeeyaan jirin oo mafhuum muwaafaqa lagu haleeshiinaya ama qiyaas jeli ama ayaa lagu haleeshiinaya waa qiyaas nafyulfaariq ku dhisan aayadda labaadna waxay ku saabsantahay tahay kuwii aan guur hore soo marin labkood dhadigoodaba taasi waa qowl qowl labaad wuxuu leeyahay maya aayadda hore waxay ku saabsan tahay dumarkii iyagu markaa yacni isfuulay bay ku saabsan tahay aayadda dambena waxay ku saabsan tahay rag iyaguna ficilkaasoo kale liwaadka la yimi bay ku saabsan tahay culamada qaar saasay markaa yidhaahdeen oo waxay ku kala xambaareen sixaaqa iyo liwaadkay ku kala xambaareen culamada qaarkoodna wejigaasay mareen bacdu ahli cilmi waxay kaloo yidhaahdeen labada aayadu way kala horreeyeenoo ta dambaa soo horreysay oo markii hore waxaa lagu yidhi faaaduuhuma walladaani yaatiyaaniha minkum faaaduuhuma fain taabaa wa aslaxa fa acridu canhuma kadibna markii dambe xukun labaad baa soo degay wallaatii yaatiina alfaaxishata min nisaa'ikum fastashhiduu calayhinna arbacatan minkum fain shahiduu faamsikuuhunna fi lbuyuuti xataa yatawafaahunna almowtu aw yajcal allahu lahunna sabiila oo culamada qaar baa yidhi xukunka aayadda dambaa soo horreeyey kan aayadda horena waa kii labaadee soo dega ka saddexaadee azaaniyatu wazaanina waa xukunkii saddexaadee marka isaguna yimi culammada qaarna wejigaasay mareen bacdu ahli lcilmi aayaddan dambe waladaana ya'tiyaaniha minkum fa aaduuhumaa waxay ku cammimeen liwaadka iyo zinada labadaba oo waxay yidhaahdeen labadii ninee isu tegey ee xumaantaa la yimi iyo labkiiyo dhadigii iska sinaystay mid walba waa cammimaysaa fa aaduuhumaa fa in taabaa wa aslaxaa fa acriduu canhumaa yacni saasay ku saabsantahay markaysagaa yidhaahdeen oo liwaadka iyo zinada labadaba way shamlinaysaa way camimaysaa calaa kulli xaal aqwaal baa ku sugan say doontaba ha ahaatee axkaamta labadan aayadood ku saabsani waa mansuukho weeyo labadaba waa la nasakhay waxaana ka dambeeyey yacnii aayaddii rajmiga iyo aayaddii yacni markaa jeedalka azaaniyatu wazaani fajliduu kula waaxidin minhuma mi'ata jalda aayaddii suuratu nuur ku soo aroortay ayaa markaa waxabay ka dambaysay markay aayaddaasi soo degtayna nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi khuduu cannii khuduu cannii faqad jacala allaahu lahunna sabiila iga qaata iga qaata ilaahay baa wadda u yeelay soo aayadda hore kuma sugnayn aw yajcal allaahu lahunna sabiila faqad jacala allahu lahunna sabiilan ilaahay wadduu u yeelaye iga qaata markaasuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam yacni albikru bilbikri jaldu mi'atin wa nafyu caam yacni waxaa weye marka laba aan guur hore soo marin ay iska sinaystaan oo lab iyo dhadig ahi waxaa xukunkoodu noqonayaa boqol jeedal iyo sanad in la masaafuriyo ayuu noqonaya wasayibu bisayibi labadii markaa waxa weeye guur hore soo maray hadday iska sinaystaanna iyaguna waxay noqonayaan jaldu mi'atin warajmu in waxa weeye boqol jeedalla lagu dhufto dhagaxna lagu dilo xadiiskaasi labadaba waa kulminayaa oo qofkii guur hore soo maray labadaba in loo kulminayo laysku darayo marka hore inta la jeedlo marka dambena dhagaxa lagu dilayo ayuu tilmaamaya xadiiskaa keliya maahe axaadiis kalena waa ku soo aroortay axaadiista qaarkoodoo aan ku darayna waa jirtaayoo nebigu calayhi salaatu wasalaam dadkii uu amray in la rajmiyo wax jeedala in loogu daro ma sheegin hadday maacis tahay hadday qaamidyo tahay hadday marka waxa weeyaan yacni qofkii dumar ee jahaniyada ahayd hadday tahay hadday tahay waxa weye labadii yuhuudi intaa midnaba wax jeedala ah oo loogu darayo rajmiga ma sheegin madaahibtu waa ku kala qaybsameen ma loo kulminayaa qofkii guur hore soo maray ee sinaysta jeedalkiiyo rajmigaba mise rajmi keliyaoo dhagaxa lagu dilayaa lagu kaaftoomayaa madaahibtu waa ku kala qaybsameen madaahibta afarta ahi oo qaarna waxay mareen in la ysugu daraayo oo inta marka hore la jeedlo boqol jeedal marka dambena dhagaxa lagu arjumayo madaahibta qaarkoodna waxay ku kaaftoomeen in rajmi keliya la samayn karo oo rajmiga keliya xadkii yahay saasay markaa mareen madaahibta ku kala qaybsan saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyaga laftoodu ku kala qaybsamay oo dee khulafaa u qaarkood waa u kulmiyeen labada oo labada isugu dareen yani jeedal iyo dhagax ku rajmin bay isu raaciyeen qaarkoodna isumay raacin cala kulli xaal axaadiistu sida iyo sidaba waa ku soo aroortay saas aaweed bay culamada qaarkood yidhaahdeen waa arrin ijtihaadiya in eh, laysku dari karo eh, oo xaakimku hadduu maslaxo u arko wuu jamcin karaa labadaba wuu isugu dari karaa qofkii guur hore soo maraya sinaystay suu cuquubada u adkeeyo dadka uga tanfiiriyo marna wuxuu ku kaaftoomi karaa rajmiga keliya yacnii culammada qaarkoodna ay saas yada mareen waayahay allah waxau yidhi wallaati yaatiina alfaaxishata min nisaa'ikum wallaati kuwii dumarka ahaaye ya'tiina alfaaxishata faaxishada sameeyey ataa yatii markay mutacaddiga tahay yafcalu bay la macno tahay ee jaa'a lama macno aha wallaatii kuwii dumarka ahaa yaatiina alfaaxishata ay yafcalna alfaaxishata faaxishada samaynayey waxaa loo jeedaa azina zinada min nisaa'ikum xaalay dumarkiina ka mid yihiin fastashhiduu calayhinna markhaatigeliya yacni ay calaa faaxishatihinna faaxishadood iyo zinadooda waxaa ka markhaatigelisan arbacatan afar rag ah afarta ragoo minkum idinka idinka mid a ay min rijaalikum almuslimiin raggiinna muslimiinta a ah ka mid a waa caddadka min alaasa ilaa arbaca kollay marka macduudka la raaciyo haddii waxa weeye markaa lab looga jeedana waa la ta'niisiyaa haddii dhadig looga jeedana waa la tadkiiriyaa hmm. marka arbacatan waa afar raga oo markaysaa raggeenna ka mida oo dee xuduuddii dumarku kama markhaati galaan fain shahiduu hadday ka markhaati kacaan calayhinna faaxishadooda iyo zinadooda ay ka markhaati kacaan dumarka ay kaga markhaati kacaan bihaa zinada iyo faaxishada ay ku markhaati furaan marag furkaasina wuxuu noqonayaa in zinadii oo dhacaysa ay arkayeen oo xaqiiqatan ay u hubeen labada xubnood ay isku hubeen inay markaa yacni isku jireen saas yadaa waa inay hubeen in allah laa yastaxi min alxaq yani waxa sharti ah waa in marka waxa weeyaan zinadiiyo xaqiiqi ah waa inay hubeen ya yani wax marka horta wakhtigii nebiga iyo wakhtigii saxaabada cid markhaati ay ku sugnaatay zino oo markhaati lagu sugay lama helin way shuruudda adag labadii qofoo zinadii samaynaya in afar markaysagaa markhaati oo rag ah oo mid weliba uu arkayo shaahid u ahaa in markaa zinadii xaqiiqatan u dhacayso labada xubnood inay isku jiraan uu hubay oo indhaha ku hayey afartuba sidaa arkayeen waa shay adag moogta ya mid hadduu yidhaahdo anigu ma hubo inay isku jireen markhaatigu waa jaban waxay noqonaysaa sinadii ma caddaan saas aawadeed cid markaa iyadu iskeentay oo zinada qiratay mooye cid marka wakhtigii nebigii iyo wakhtigii saxaabadaba zine markhaati loogu sugay ma jirin bal culamada qaarkood waxay ahan taarikhda islaamka lama garanayo cid markhaati zino shuruuddii dhammaystiratay markhaatiyadu dhammaystirteen ya cid ay zine ku markhaati fureen oo xadkii lagu furiyey lama garanayo bay yidhahdeen bacdu ahlicilmi waa arrin adag marka waxa ugu badana dee dhacay waxay ahayd qirasho cid yadu iskeentay oo qirato tiri waa zinaystay dee markay cidi sidaa tidhaahdana waxaa la hubin jiray markaysagaa inuu zinada garanayo iyo inuu markaa waxae zina xaqiiqiya ay tahay wuxuu markaa qaranaya iyo sidii maacis imsa goor baa nabigu ka jeestay oo marba lahaa markaysaga xadka iga og marka waan zinaystay walaa zinada ma garanaysa ma khamriga cabsan yahay miyuu waalan yahay lacallaka qabalta aw hamasta waxaa laga yaabaa inaad markaysaga waxaan zina ahay inuu ka sokeeyo sinadii ama taabasha ama dhukasha iyo wax la mida inaad markaa samaysay ila zina waa lagu ilaaqaa cala sabiil majaazi muqadimaadka zinada zinada waa lagu itlaaqa alcaynani tasniyaani wa zinaahuma nadaru waxa weye saasoo kale markaasuu dhaa maya waan zinaystay markaasuu zinada ma garanaysa waxay tahay markaasuu haa ninku markaysagaa siduu dee ugu tago yani haweenaydiisa yani xalaal ahaan siduu ugu tago siba yani xaaraan inuu cid ugu tago weyaan markaasuu deedna si wey anniktaha buu xataa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam anniktaha yacnii erayga anigtaha waxaa loo isticmaalaa waa eray galma laga cabiro ereyga ugu qadhaadh ya waa ereyga ugu saraaxada badan ee ugu qadhaadh weeye af soomaaligana mid la midaa marka taasuu nebigu su'aalay ya anniktaha buuli war miyaad niigtay annayk naaka yaniiku naykan waa eray galma laga cabiro ka ugu qadhaadh weeye muxuu nebigu kaa uga cabiray ila nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni ku isticmaali jiray oo alfaadda markaysa marka inuu sarbeeba iyo waxyaalahaasu isticmaali jiray sababtu u cabiray maxay ahayd culammadu waxay yidhaahdeen mawdicani wa ihbaatu xaddin xad sharciyaa la sugayaa waalxuduudu laa tasbutu bilkinaayaat waa masale muhima ah. shuraaxulaxaadiis baa sheegay ya waxaan arkay mashaayikhda qaarkood oo ka warramaya oo meelo kale marmaraya ay qaar leeyihiin markaysaa waagaa sidaa loo isticmaali jiray anigtaha iyo casrigeenna sida loo isticmaalaa kala duwan oo curfiyadu waa isbedbedelaan iyo wax la mida war waxa ay sheegayan waxba kama jiraan shuraaxda axaadiistayaga waxaa kinaayo nebigu u isticmaali waaye lafdiga sariixa muntaha saraaxa u isticmaalay lianna alxuduuda laa tasbutu bilkinaayaat laabudda min saraaxa maslaxa markan keensatay daruuro maslaxadaas waa maxay alxuduudu tudra'u bishubahaat xuduudda shubahaat baa lagu daafacaa kinaayadiina shubaha geli kartaa marka alxuduudu laa tasbut bilkinaayaat xuduuddu kinaayaat kuma sugnaato tasriix baa loo baahan yahay daruurada noocaasaa keensatay xataa riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray sida marka waxa weeye wadaantu ceelka loogu rido oo kale sidaasoo kale markaysaa inuu su'aalaya sidaasoo kale ma ahay caynkaasoo kale naxwu haada ina allaha laa yastaxii min alxaq fain shahiduu hadday ka markhaati kacaan calayhinna dumarkaa ku markhaati furaan biha zinadaa ku markhaati furaan inay xaqiiqatan u arkayeen oo hubeen zina xaqiiqiya inay dhacday afartooduba fa amsikuuhunna ku xabisoo yacnii ku haya ixbisuuhunna ku xabisa oo ku xidha filbuyuuti guryaha iyoynay ka soo bixin sheel baa guryihii looga dhigaya waa xabsi guri ya xabsi guri wey gurigaa lagu xabisaya waa nooc cuquuba wamnacuuhunna u diida min mukhaaladati innaasi dadka inay dhex galaan xataa yatawafaahunna almowtu ilaa geeridu ay oofsanayso oofsiga iyo geeridu waa isku mide maxaa looga jeedaa ay malaa'ikatu lmowti malaa'ikatuhu mudaaf baa la qadaraya ya xataa yatawafaahunna almowtu ilaa geeridu ay oobsanayso waxaa loo jeedaa malaa'ikatuhu malaa'ikatu lmowti ilaa ay oobsanayaan aw ilaa an yajcala allaahu lahunna sabiila ama ilaa ilaahay u yeelaayo waddo u yeelaayo ariiqan ilakhuruuji minha waddo looga baxo yacni guryaha u yeelaayo oo xukun markaa kale uu soo dejinaya waana u yeelay markii dambe umiruu bidalika awal alislaam sidaa waxaa la amray islaamnimada qaybteedii hore uma jacala lahunna sabiilan intaa dabad wadduu u yeelay bijaldi lbikri yacni tii shabadda ahayd in la jeedlo mi'atan boqol la jeedlo yacni ninka iyo marka waxaan yani qofka dumara mid walba bikri baa la odhanayaa marka hadda wuxuu u jeedaa inantii maadaama markaysaa wallaatii aayaddu ay dumarka ka warramaysay inkastoo culamada qaarkood ay yidhaahdeen dee waxa weeye labadu waa soo gelayaan oo taqriib ay ka dhigeen laakiin waxay u badan tahay in dumarka la sheegay ragguna nafyulfaariq lagu haleeshiinaayo uma jacala lahunna dabeedna dumarkii wuxuu yeelay sabiilan waddu u yeelay bijaldi lbikri tii shabadda ahayd in la garaaco miatan boqol jeedal wa taqriibiha iyo in la masaafuriyo caaman sannad wa rajmi lmuxsanati iyo tii guur hore soo martay in markaysaa la rajmiyo oo dhagax lagu dilo hadday sinaysato wa fi lxadiisi xadiiska waxaa ku sugnaa lamaa bayana alxadda markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadka caddeeyey qaala wuxuu yidhi khuduu cannii iga qaata qad jacala allaahu lahunna sabiila ilaahay wadda ayuu yeelay halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk